bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin icraab اsm اlmaqsuur isimkii maqsuurka ahay icraabtiisii yuu u baab yahay qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala walaysa lilicraabi fima qad qusir min alasaami atharu ida dukir mithaaluhu yaxyaa wa muusaa walcasaa aw ka xayan aw ka raxan aw ka xasaa fa hadihi aakhiruhaa laa yakhtalif calaa tasaariifi alkalaami almu'talif isimkii maqsuur baan inta ka gelaynaa isimka maqsuur sumiya maqsuuran liannahu qasura can idhaari alicraabi fiih icraabta inay ka muuqato uu ka gaabiyey waa sidaa ay ku ta'wiilinayaan tacriifkiisana waxay yidhaahdaan kulu smin mucrabin aakhiruhu alif maftuuxun maa qablaha kulu smin haddii la yidhi waxaa ku baxay ficil iyo xaraf hadduu ficilka aakhirkiisa alif u dambeeya maqsuur lama dhahayo muctal baa laleeyahay haddii isimka uu macnaha mucrabaa la yidhi hadduu mabni noqdo sidii haadaa oo kale hadda haadaa ama daa haddaa tiraa ismu ishaara alifaa ugu dambaysa maftuux maa qablaha laakin aisma mabni mucrab ma aha maqsuur lama dhahayo ismu ishaara u iska yahay aakhiruhaa alif hadii la yiri aakhiruhu alif hadii layiri kii aakhiruhu yaa baa ku baxay oo isimkii manquuska ahay maftuuxun maa qablahaa in la yiraha taxsiilu lxaasil weeyaan wax loogaga baahan yahay ma jirto in la yidhaahdo maftuuxun maa qablaha liannahu laa yumkin an yuujada alif ilaa wa qablahaa fatxatun marka ma u baahna sidaas isimkaasaa maqsuur la yidhaahdaa waxaa kamid ah kuwa asmaada uu musanifka sheegay oo la yidhaahda muusa i casaa i fataa i raxa i wixii lamid ah markaasuu musanifku wuxuu ku yiri walaysa malaha lilicraabi icraabtii fii maa qad qusira isimkii la gaabi oo maqsuur laga dhigay oo min alasaamiya atharun waxsaan ee kuma laha idaa dukira haddiiba la sheegay isimka maqsuurka hadduu isim maqsuur yimaado icraabta inay ka muuqato waxraad ee kuma laha waxaad leedahay jaaa muusaa ra-aytu muusaa barartu bimuusaa muusadii waa isla muusihi leh saddexdii xaalo laa damaan ka muuqanin walaa fatxaan ka muuqanin walaa kasraan ka muuqanin marka macnaheeda waxa waaye ana alicraab athalaath min aldami walfatxi walkasri yuqadaru fi aakhiri ismi almaqsuur kulligiis waa lagu qadaraya marka waxaana loogu qadarayaa litacadur waxaa tacadur ay tahay waxaa mustaxiil ah eh, in xaraka aakhir ismi la yeelo alifna ay joogto laa yumkin an yaltaqiya sidaasaa waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan eh, isimka maqsuurka yuqadaru fiihi jamiicu xarakaati اlicraab min damin wa fatxati wa kasrati walaysa malaha atharun waxsaad eh atharun waxsaan eh lilicraabi icraabti saan kumalaha fii maa isim saan kumalaha qad qusira la gaabiyo min alasaami kamid isim kastoo maqsuur leh icraabti raad kumalahoo kama muuqato idaa dukira haddii la sheego mithaaluhu waxaa kamid eh mithaaluhu yaxyaa iyo muusaa iyo casa alcasa intaas waxaa weeyaan isimka maqsuur hadduu macrifo yahay aliftiisi waa joogta icraabta aliftaa lagu qadara marfuucu calaamatu rafci dama muqadara mansuubu calaamatu nasbi fatxa muqadara majruuru calaamatu jari kasra muqadara manaca min duuriha tacadura wadayaal kulligeed waxaa tacadurna loo yiri alif iyo xaraka ma kulmi karaan inuu midkood tago waayo in xarakadii la qaado alifka baaqi noqdo in alifka lagoyo xaraka timaado laakiin labadooda ma kulmi karaan midan kale ou ka xayan ou ka raxan ou ka xasan ou yiri ka xayan hadda lafdigaas wuxuu ula jeeda xayu haddii liraa ya-da waa shidan tahay maqsuur ma ah laakiin xayan ou ka raxan shiidkii weeyaan aw ka xasan qaruurixi raxan waxaa la yidhaahdaa shiidka oo markii albaadiye la deganaay oo kale masagada markii la shiiday laba dhagaxa la aal oo dhexda midka hore uu ka godan yahay dhexda uu ka qodan yahay yaa looga shubaya marka waa la wareejinaya wax la wada yaqaano waa shucuubta bidaa-igoo dhan baa wada leh hadda makaa intan oo wax lagu shiidaa lagu bedela ayada naftigeeda raxan bay qeyb ka tahay waa matoor oo raxan la yidhaahdo xasanna waa dhagaxyaasha yaryar weeyaan waa tan oo mathalan mino oo kale markii la jooga ayaam almashaacir xajka dhagaxa la tuurto waa intaan farta xibinteeda horeo kaleu kasii yaryahay marka kaasaa xasan la yidhaahdaa marka musanifki mithaalkan dambe ou ka xayan ou ka raxan ou ka xasan ou kuleeyahay way ka duwan tahay kuwa muusa iyo casaa muusa iyo alcasaa iyo yaxya waa waxaa weye isimkii maqsuur oo macrifo noqday xayaa waa isim calama muusa waa isim calame alcasaana waa isim macrifo al baa lagu tacrifiye laakiin haddii uu isimkii maqsuurkahay nakiro noqdo nafsa shay jamiicu lxarakaat waa ku qadaran tahay laakiin alifti ma muuqato waa la goy liiltiqaai saakinayn ayadoo xasaa eh isimkii xasaa ayadoo ah yaa tanwiin ay gashay liannahu isimka hadduusan maala yansarifi an alla ay ku jira in la tanwiiniyo al baa gashay may waxaa gashay tanwiin baa gashay xasaa asoo eh yaa tanwiin ay gashay xasaan ay noqotay oo nuun tanwiintii oo nuun saakine ah iyo aliftii xasaa oo isim maqsuur ahaa kulmay marka waxaa la leeyahay alifti waa la goynayaa nuuntii saakinada ahayd waxaa loo soo raraya xarafkii ka horreeyey markaasaa waxaa leeyahay marfuuc bidama muqadara calى alif اlmaxduufati litiqaaءi saakini manca min duula tacaduru marka raxan iyo macnan iyo xasan iyo isku wada icraab waay kulligood icraabtu waa ku qadaran tahay koona alifkii waa joogaa koona alifkii waa maqan yahay laakiin aliftaas maqan haba maqnaatee waa lagu qadaraya icraabti ayib marka haddaad tiraahdid oo sida xayan iyo xasan iyo muusa mah maxaan ku yirahda iyo raxan loo loo tanwiiniyey ma maxaa oo yaxya iyo muusa iyo calcasaa loo tanwiini waay iyagana tanwiin ugeli wayse markaasaa waxaa laleeyahay tanwiin isimka nakiray gasha wanawin ilmunakara waatan soo nari yaxya iyo muusa macaarif waay macaarif marka see loo tanwiininay ayb laysa hada huwa faqad oo tanwiinta isimka macrifado monsarifka ah waa soo galnay laakiin markii baabulmaqsuur iyo manquus marka la joogo macrifada iyo nakirada waa kala duwan yihin midka maqsuurka a oo la tanwiininayo ama manquuska la tanwiinaya markuu nakiro yahay waay haddii manquuski iyo maqsuurka ay macaarif noqdaan lama tanwiinina aliftoodii waa la baaqiyeelaya intaasaa farqi u ah laakiin isimka kale oo macrifado sida zaydun iyo muxamed macaarifa waana la tanwiini karaa laakiin wanakir ilmunakara almanquusa markuu kusoo yiriye waxaad ogaata ana hunaaka farqan bayna almunakari w almacrifa fi baabi almaqsuuri w intaas inaad ku baraarugtid muhim jiddan markaasuu iri fa haadihi asmaadan ayada oon soo sheegnay yaxyaa laga soo bilaabo ilaa xasan laga gaaro aakhiruhaa aakhirkeeda laa yakhtalifu isma badelayo isma khilaafayo calaa tasaarifi lkalaami kalaamka si kastoo loo rogrogo kalaamkii almu'talifi isku dunmay yacni waxa weeyaan asmaadan hadaad haddaad marfuuc ka dhigtid iyo haddaad mansuub ka dhigtid iyo haddaad majruur ka dhigtid aakhirkeeda hal si unbay u taagan tahay mبnina ma aha oo waa mcrab lakiin icraabta kama muuqan karto liwujuudi alifin fi aakhiriha kaasaa waxaa la yihahdaa markaan isim maqsuur ah ayib isim maqsuur ah kaas calaa tasaarifi اkalaami laakiin ma dhehaysid bal waaba waa garanayoo isimkan hadduu godan yahay iyo hadduu kordhigan yahay hadduu reeban yahayna ka waran markaasaa lagu leeyahy reebnaan asmaa maba gashabo reebnaan asmaa asmaa ma galo asmaada waxaa ku gaar a ah hoos dhig rafca iyo nasbane ficilkay la leeyahay marka oo haddii waxaad ileedahay isim lama reebe eh hadda haddaa tiraa wallaahu caliimun xakiim haddaa tiraa xakiim sow taas reeban ma ah markaasaa lagu leeyahay reebtaanka laga hadlayo waa reebtiin ou caamil keenay waaye kaas asmaa lagama galo laakiin reebtiin waqaf ou keenay waqaf xaraf waa galaa sukuunka eh, ficil waa galaa eh, isim waa galaa kaas waqfi baa la yidhaahda neefti baa ku istaagaysa carabta waxaa ceeb ah markii isim lagu istaagayo xaraka laguma istaago walidaalika dadkeenna soomaalida markay qur-aanka akhri jireen oo ay bismi illaahi araxmaani araxiimi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina la dhihi jiray khalad waa haddaadba neefsanaysid kelimada neefta ay kaaga go-day reebtiin in lagu reeba laraba alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin haddii kale rabi alcaalamiin araxmaan araxiimi maaliki yowmi ddiin inay tiraahdi waslina waa la yaqaanaa waqfi oo reebtiinina waa la yaqaana carabi labadaas uu leeyahay wixii kasoo haray cujmo weeyaan marka aan icraabta u laabano walaysa lilicraabi fima qad qusir min alasaami atharu ida dukir alwaaw lilistinaaf laysa ficil maadi naaqis tarfacu ismu tansibu lkhabr lilicraabi allamu xarfu jar icraabi ismu majruuru bilaamu calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruuru mutacaliqu bkhabrin متقدم محذوف وجوبا تقدير كائنا atharun ismu leysa muahar marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi fi maa fi xarfu jar maa ismu mawsuul bimacna aladii mabniyun cala asukuuni fi maxali jarin aljaaru walmajruur fi ma mutacaliqu biathar walaysa lilicraabi atharu ma laha fi ma atharku ma laha qad qusira qad ficil qad xarfu taxqiiq qusira ficil maadin mabniyu lilmajhuul wahuwa mabniyun cala اlfatxi wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilaa ma wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacil qad qusira laa maxala laha min اlcraab liannaha silaة اlmawsuul min alasaami min xarfu jar wa inamaa futixat litakhalusi min iltiqaaءi saakini min ay asalkii ahayd alasaami majruuru bimin wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calyaai manaca min duuriha hiqal aljaaru wاlmajruur fi maxali rafci bayaanu linaa'ib اlfaacili fi ma qad qusira wixii la gaabi oo min alasaami ah idaa dukira kuma laha athar idaa darfu zamaan mabniyu cala الsukuni fi maxali nasbi mutacaliq bathar dukira ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wa huwa mabniyu lilmajhuul wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa alicraab wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili dukira laa maxala laha min alicraab la wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili fi maxali jarin mudaafu ilayha idaadiyaa loo idaafay mithaaluhu mithaalu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi mithaalu mudaaf wlhaa mudaafu iley mabniun calى dami fi maxali jarin yaxyaa khabaru mubtada marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calى اlأlfi manaca min duuriha tacaduru jumlada mithaalu yaxyaa laa maxala lahaa min alicraab liannaha mustanafa wa muusa wاlcasaa mid kasta waxaad leedahay macduuf calى yaxya alwaaw xarfu caطf mid kasta macduuf calى yaxya wاlmacduuf calى marfuuci marfuucu calaamatu rafcihi damaة muqadaraة calى اlأlfi manaca min duuriha tacaduru aw kaxayan aw xarfu caطfin kaxayan alkaafu xarfu jarin xayan ism majruur bاlkaafu calaamatu jari kasraة muqadaraة calى اlأlf اlmaxduufati liiltiqaaءi saakinayni manaca min duuriha tacaduru marka aljaaru wاlmajruur aw kaxayan macduufu calىa yaxyaa sidin kaxayan u craabnay yaa ka raxan iyo ka xasan ay u craabtahay xasan xasaada waa shicirkaa loo yiri ka xasan waay mid kastaba majruur bikasrati muqadara calى اlalif اlmaxduufati liltiqaaءi saakinayn manaca min duuriha tacadur waa wada dhexaysa fahaadihi alfaa الاstinaaf ha xarfu tanbiidihi ismu ishaara mabniyun calى اkasri fi maxali rafcin mubtada aakhiru mubtada thaani marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi aakhiru mudaafa mudaafu ileyh mabniu cala sukuni fi maxali jarin laa ykhtalifu laa naafiyat mulgaat laa camra lahaa ykhtalifu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilى اlaakhiri wاljumlaة min alficli wاlfaacili ykhtalifu fi maxali rafci khabru lilmubtada'i الthaani aakhiruda khabarkeedii laa ykhtalifu wاraabitu baynahumaa faacilu ykhtalifu asaa aakhirku laabanay wاljumlaة min almubtada'i الthaani oo aakhirki ah iyo w khabari oo laa ykhtalifu fi maxali rafcin khabru lilmubtada'i اlawali haadihi mubtadihii khabarkeedii waxa waa jumla ismiya khabar u dhacday oo waxay lamid tahay zaydun jaariyatu daahibatun aan soo dhaafo ayib wاraabitu bayna aljumlaةi الthaaniya wاlmubtada'i اlأwal الضمير المضاaف إليه في آkhiرhا aakhiruhaa damiirkeeda wxuu u laabanaya haadihi walidaalika mubtada thaani wax ka laabanaya hadday u laabtaan mubtada alawal labadaas jumla waa isku xirmi karaan hadduu maanta damiirka joogi karin hadduusan joogi lahayn ma ansixi lahayn fa haadihi midaan aakhirun aakhir ma la dhihi karo intaas isimka maqsuur yaan kaga baxnay icraabu lmuhanaa qaala naadimu warafcu maa hanaytahu bilalifi ka qowlika zaydaani kaana malafi wa nasbuhu wa jaruhu bilyaai bigayri ishkaali walaa miraa'i taquulu zaydun laabisun burdayni wa khaalidun munطaliqu lyadayni wa tulxaqu nuunu bima qad hunni min almafaariidi lijabri اlwahni inta haddana waxaan ka gelaynaa muhanihii fiiri musanifka uu isugu dhex yaaciyey macnaha mufradkii aan ka soo baxnay mufradkaas ha noqdo mid ay icraabta ka muuqato ama mid icraabta lagu qadarayo oo sida manquuska iyo maqsuurka ah waxaa habbooneyd inaan eh, meesha lagu sheego isim asmaada isimka saddexaad oo icraabta lagu qadaro manquus waa la sheegay maqsuurna waa la sheegay waxay ahayd in la sheego almudaafu ilaa yaai lmutakalim asmaada wax lagu qadara saddexdaas waay alsmu almudaafu ilaa yaai lmutakalimi ayan kaana mufradan aw jamcan aw tathniya yuqadaru fiihi اlcraab calaa maa qabla yaai lmutakalim marka waxaad leedahay hada ghulaami ra-aytu ghulaami marartu bighulaami waana soo icraabnoo maqaali iyo kalaami icraabna uguma cusbo kaas asigana waxaa weeyaan isimka o mudaaf ilaa yaa ilmutakalim ah yuqadaru fiihi jamiicu xarakaati alicraab laakiin wajhu taqdiiri waxa waaye lilmunaasaba ishtiqaalu maxali bixrati munaasaba manquuskana waxaan ihi lithiqal maqsuurkana waxaan ihi litacaduri saddexdaas yaa icraab lagu qadara asmaa haddii la joogo inta kale icraabtu way ka muuqataa allaahuma mabniyaad haday tahay sidii asmaa ishaarada mabnina wixii ka muuqda unbaa mabniun calaa kada laiska leeyahy marka asmaadii saas uu ogow marka waxay ahayd haddaan ka baxnay isim mufrad ee icraabtiisa haddii aan ka baxnay in lagu xijiyo jamcu taksiir liannahu asiguu lamid yahay mufradki oo xarakaada la icraabayaa jamiicu anwaaci xarakaat اicraab mufradka ku jirta jamcu tagsir waa lamid markaa jamcu muanath saalim kadibna ficilka mudaaric afartaasa xarakaad la craabay hadda mufradkii markuu noo soo sheegay asoo aan kuwii kale xarakada lacraabay aana dhamaystirin hadana kuwii xuruufta lacraabay ou noo bilaabay bal waxaa kasii horeysay ou noo soo sheegay isimkii asmaadii asmaa u sita dhalahaa kaas in la hormariyo waxaaba la dhihi karaa liannahu waa juz min almufrad buu ahaa maadaama uu asiga mufrad ka mid yahay yaaba loo hormari marka almuhim maa yucrabu bilxarakaatina mufradaa laga soo sheegay maa yucrab bilxuruufna asmaau sitaa laga soo sheegay midba mid ah noola sheegay hadda waxaa lagu xijiyey maa yucrabu bilxuruuf oo muthanihi ah markaasuu iri wa rafcu maa isim godnaashadiisa thanaytahu aad tathniisood laba ka dhigtay bilalifi bou ahaaday xaasilun bilalif ka qowlika weeyaan oo azaydaani labadii zayd kaana waxay ahaayeen malafii makaanka aan ayaga u dunmo yay ahaayeen ayib marka kaana malafii azaydaani hadda waa mubtada aliftaasaana lagu goday marka waxaa lagu yidhi isim kastoo la tathniyayo haddii fii mowqici rafci ou joogo ka an yakuuna mubtadaan aw khabaran aw faacilan aw naa'iba faacilin aw isma kaana aw khabara ina marfuucaadkii mid ka mid hadduu noqdo alifaa lagu godayaa kow wa nasbuhu kordhigiisa iyo wa jaru hoosdhigiisane bilyaai xaasilaani bilyaai ya bay ku xasilaan bgayri ishkaalin ishkaal la-aan bay ya ku xasilaan iyo iyo xaala nasbi xaala nijari iyo walaa miraain murun la-aan markii muthana in la kordhiga la rabo ama in la hoos dhiga la rabo labadii xaalaba ya baa lagu kordhigaa lagu hoos dhigaa markaasaa waxaa qofkii ou leeyahay markii oo muthanaha alif lagu godaa waanba garanayaabo oo aliftii waxay gaar ku tahay markuu marfuuc yahay waa fahmay laakiin haddii markii mansuubtii haya ah lagu nasbinayo oo ra'aytu zaydayni laleeyahay alcaalimayni alqaadirayni alra'sayni alcaynayni lalee tathniyadii markay majruur tahayna haddana ya lagu hoos dhigayo marartu bizaydayni laleeyahy saan u kala garanaya markaasaa lagu leeyahy mahlak waxaa lagu kala garan karaa inaad mansuubaadka ogaatid can ilmajruuraad aad ka ogaatid mansuubaadka shan iyo tobanka oo la yaqaana tahniyadii haday fii mowqici mafcuul haday dhacdo waxaad leey mansuub waay ama fii mowqici lxaal oo kale dhacday mansuub waay haddii majruuraadkane haddii xaraf jaar ku jirto bizaydayni la yihah ama birajulayni la yidhaahdo majruur waa liannahu xaraf jaarad ku garanay ama waa la idaafeeyo ghulaamu rajulayni aa tiri oo mudaaf ilayhay noqotay tahniyadii waxaa waay majruur waay ama mid majruur ay raacsantaho marartu birajulayni kariimayni aa tiri kariimayni waa taabici limajruur saddexdaasaaba wax laga jara marka waxaad ku kala garan kartaa midka majruurka iyo midka mansuubkaa an tacrifa almansuubaat can almajruuraat majruuraadka waa saddex mansuubaatkana shan iyo toban waay ninkii kuwaa kala xifdiyey markay u yimaadaan yaa garanaya hal muthana meeshaan waa mansuub meeshaana waa majruur ninkaasaa kala garanaya ayib markaasaa lagu mithaaliyo taquulu waxaad leedahay zaydun ninka zayd la yidhaahda laabisun nin xeran weeyaanoo burdayni laba go hadda fiiri burdaynidaas waa tathniyo haddana waa mansuuboo fii mowqici lmafcuuli bihi ay joogtaa oo laabiskaasoo isimka faacil ah yaa waxaa weeyaan mafcuul ahaan u qaatay mafcuulna muxuu ka mid yahay mansuubaadki ayib laabis wuxuu ka mid yahay min alasmaaءi alatii tacmalu camala alficli midan kale wa khaalidu ninka khaalid la yihaahdane munطaliqu lyadayni labadiisa gacmood ninay fidsan yihiin waay munطaliqu lyadayni gacmihiisa waa daysan yihiin gacmo dheera meesha anaga aan kan iraahdo yaa munطaliqu lyadayn la yidhaahda marka waxaa dhici karto kinaaya can iljuud inay tahay ninka gacantiisa waa fidsan tahay waa gacan furan yahay markaan anaga aan iraado waay ayib markaasuu wuxuu ku yiri marka muntaliqu lyadayni alyadayni tathniya waay tathniya iyadoo ah oo muthana ah yaa haddana waxay sii tahay majruur majruur inay tahay maxaan ku ogaana munطaliqu mudaaf alyadayni mudaafu ilayh marka muhanihii haddii fii mowqici mudaafi ilayh ou dhaco majruurou noqona shayga hadduu ou majruur noqdana ya-a lagu hoos dhigay marka saas waay ayib wa tulxaqu nuunu nuunti waa la haleeshiyaa bimaa isim baa la haleeshiyaa qad thuniya la tahniyeeyey oo min almafaariidi mufrad yaal mufrad kasta oo la tathniyeeyo aakhirka nuuna laga daba xeraya waxaa loogu xerayaa lijabril wahni dacfiga ku dhacay awgeed in la kabo dacfiga intuu ka yimid fiiri isimkan haddaa tiraa jaaa zaydun haddaa tiraa zaydkaas waa mufrad mufrad asigoo ah yow haddana wuxuu yahay mufrad oo mutamakin amkan ah tanwiin ah ku jirto zaydun tanwiinta waxa weeyaan min calaamaati ismi isimnimadiisay aad u sugaysaa marka isimkii oo zaydun haddii la tathniyeeyo alifaa lagu daray waxay noqotay jaaa zaydaa ay noqotay zaydkii waa mufrad aliftina waa calaama litathniya markaasaa leeyahay isimkan dacfiyaa ku dhacay liannahu qabla tathniya intaanan la tathniyeynin tanwiina ku jirto zaydun ay aheed alif hadduu yimiday hal xaraka basa ku soo hartay zaydaa waa la kordhiga bas labadii xaraka hal xaraka u soo hartay marka tanwiintii sida loogu beddel qaado yaa nuun gadaal loogu daro zaydaani alayiri marka muthano kasta nuun bay dabada ka wadataa sidii jamculmudakar oo kale marka sidii jamculmudakar nuunteedana sidaas oo kale waa soo celin uma baana sharaxooda marka waxaad leedahay azaydaani alcaaqinaani albeytaani maxaan ku irahdaa athawbaani alra'saani alyadaani alrijlaani nuunay wadataa waa kaas nuunta sababta loo keen walidaalika ecraabta waxaa la dhayahay waa nuun ciwadun can tanwiini fi lismi اlmufradi sidaas la soco marka muhanihii tacriifkiisa aan u nimaado intaanan icraabta aadin hadda waxaan kuu fasiray maada yucrab almuthana aljawaab bاkhtisaar ana almuthana yurfacu biاlalif wa yunsabu bilyaa wa yujaru bilyaa intaas waay ثuma bacda dalika yulxaqu bacda xarfi اlإcraabi nuunu takunu ciwada can الtanwiin اladi alati kaanat fi ismi اlmufradi marka waxaa la leeyahay isimkii muthana ahay markii naxwiyiinta inay tacriifiyaan ay rabaan waxay leeyihiin maa dala cala اthnayni aw ithnatayni wixii laba ku tusiyo laba nin ama laba dumar laba nin marka lagu leeyahay ama nin xaqiiqi ha noqdo ama shay lafdiga mudakar ha ka noqdo hadda baab waa mudakar markii la tahniina baabaani a laleeyahay marka shardi uma aha dadka ma aha xayawaanaad ha noqdo jamalaani naaqataani shaataani da'naani baabaani baladaani caynaani ra'saani rijlaani wixii waxaa weeyaan wixii mufrad ahaayoo dhan ama ama jamaadaad ha lahaadeeno ama caaqil ha lahaadeeno ama wax kale wixii mufrad ahaay oo dhan haddii mufrad kale lagu daro labay noqonayaan alqamaraani asaxaabaani sidaasaad le ardaani marka maa dala cala ithnayni aw ithnatayni lafdiga horta waa inuu laba ku tusiyo haddana waa inuu laba kugu tusiyo biziyaadatin fi aakhirih ziyaadadaas oo alأlif fi xaalati الrafci wاlya fi xaalatay nasb waljiri ah ayib kaasaa waxaa la yidhaahdaa muthana shayga hadduu lafdi ou tathniya ku tusiyo laakiin ziyaado uusan kugu tusinin waxa waaye muthana xugumkeeda lama siinayo lafdi zawj oo kale iyo shafci iyo alfaadaas waxay ku tusinayaan waxa weeyaan labo liannahu zawj lama yiraahdo ilaa idaa kaanat macahu zawja shafcina waa tiro eg laba eeg baa shafci la yiraahda laakiin maadaama wa in dalat hadihi اlkalima cala اthnayni laakiin maadaama aysan alif iyo nuun ama ya i nuun ay aakhirka ka wadanin mufrad ahaana loola dhaqmaa hada zawjun mufrad oo zaydun u la craab yahay ayib kaasaa marka muthanihi waxaa lagu yihahda tacriifkiisa maa dala calى اthnayni aw ithnatayni biziyaadatin fi aakhirihi wa hiya alأlif wاnuunu fi xaalati الrafci wlyaa wnuunu fi xaalatay annasbi waljari waxaa shardi u ah an yakuuna almuthana qaabila litajriidi litaqdiici watajzia shayga muthana laleeyahay markay laba yihiin haddii la doono in la kala gooyo waa inay aqbali karaan inay kala go-aan hadda haddii la yidhaahda baabaani mufradka keen baabun aad leedahay asalkeedii mufradki baab iyo baab laba baab baabaani muxamed iyo muxamed muxamadaani cayn iyo cayn caynaani yad iyo yad yadaani saas waay marka mufrad in laga heli kara markii lakala jaro waay wixii marka laba ku tusiyo ziyaadadii muthanna oo wadan jirayna wato aan in lakala jara aan aqbalaynin muthanna ma aha laakiin mulxaq bilmuthana icraabtana waala ka mid muthana xaqiiqina ma aha sidii ithnaani oo kale iyo thintaani hadda fiiri ithnaani haddaa tiraa laba way ku tusinayaan ziyaadadiina aakhirka waa kaga jirtaa alif iyo nuunti laakinaha gayru qaabilatin litajzia ama eh, litajriid oo labadii lakalama bixi karo ithnaani haddaa tiraa mufradkeedii aawe ithnun ma jirto maadaama mfrad aan laga helaynin mulxaqaada la yihahdaa walidaalika mulxaqaat اmuthana ithnaani ithintaani kilaa i kiltaa mid kastaba marfuuc bilalifi liannahu mulxaqu bilmuthana ala dhihi doona mansuub bilyaa mulxaqu bilmuthana sidaas afartaasna sidaas ula soco ayb icraabtii aan ku noqono markan maxaan iri wkulu ma isim dha wa rafcu maa isim goditaankiisa thanaytahu aada labaysay ood labalaba ka dhigtay bilalifi xaasilun bilalif alif buu ku xasilayaa ka qowlika mithaalkiisana waxa weeyaan azaydaani labadii zayd kaana waxay ahaayeen malafi kuwan u dunmo ayb makaanu itilaafi malafaya hadduu dhihi lahay yaa ka wanaagsanaan lehed sidii ismu kaana oo tathniye kaana ay kaana zaydaani ma alafayni lii ay asalkeedii ahaan lahayd laakiin hadda ma alafi oo ismu makaan ah ama masdar ah yuu ka dhigay ayib alwaaw listinaaf rafcu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi rafcu mudaaf ma ismu mawsuul bimacna aladii mabniyun cala sukuni fi maxali jarin thanay ficil maadi mabniyun cala sukuun liitisaali bidamiir rafci mutaxariki w taau damiir mutasil mabniyun calى اfatxi fi maxali rafcin wاlhaau damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali nasbin mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili thanaytahu laa maxala laha min اlcraab lannaha silaة اlmawsuul aljumla اlistinaafiya oo hadalka lagu bilowdo iyo mida silaة اlmawsuul dhacday labadaas hadda meel ku qabso waa jumalka aan maxalka craab ku lahayn weeyaan jumla ictiraadiya a ku imaan doonta iyadana saddexaad ku dhah ayb bilalifi albaaw xarfu jarin alalifi ismun majruuru bilbaaw calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruur mutacaliqu bkhabarin maxduufi taqdiiru xaasilu wa rafcu maa hanaytahu xaasilu bilalifi ka qowlika jaaru wamajruur ka qowlika alkaafu xarfu jar qowli ismu majruuru bilkaafu calaamatu jari kasratu daahira qwli مضاaف الكاaf مضاaف إليه مبني على الفتح في محل jri الjاar والmجrوur متacaliq بkhabri maxduufi تqdiiruhu kaa'inu wاlmubtada maxduuf wahwa dhalik ka qowlikadaas waxay ximbaarsan tahay mubtada i khabr wadhalika kaa'inu ka qowlika saas wa الزaydani mubtada marfuuc bاlاbtidاء calaamaةu rafci اأlfu niyaabata can الdama waxaa niyaabatan can الdama loo leeyahay kaana min xaqi kuli marfuuc an yurfaca bالdama wixii marka dama lagu godi waayey waxay naaib ka yihiin damadii ay naaib ka yihiin oo meeshii imaa waysa ayaga wakiilay ka yihiin marka marfuuc biاlalif niyaabatan can اdama wa calaamatu rafcihi اlalifu niyaabatan can اdama liannahu muthana wاnnuunu fi zaydani ciwadu can اtanwiini fi ismi اlmufradi kaana kaana ficlu maadi naaqis tarfacu ism tansib اlkhabr wاlalifu damiiru mutasilu mabniyu calى الsukuni fi maxali rafcin ismu kaana kaana zaydani meeshii laga dhihi lahaa o alifti ku joogta ma'lafi haddii makaan laga dhigo waxaan leenahay darafnimaa lagu nasbinaa laakin mudaafun ilaa yaai mutakalim waay ma'lafi makaana dumankayga ahayn ama ma'la fii kuwan u dunmaayo masdar ah laga dhigaya waxay ahaataba masdar iyo darf mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati اlmunaasaba malafi mudaafu yaa mutakalim mudaafun ilayh mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin w darfu mutacaliqu bikhabarin maxduufin sadiiqayni lii fi lulfa sadiiqayni oo kale sadiiqayni oo kale ama kaainayni malafi waxaa tiraaba waxaa la rabaa kaanaa aliftaas tahniyada ah khabar u qalmi karo kaainayni oo kale ina soo qadartid haddii daraf laga dhigo haddii eh, malafaya laga dhigi lahayne ayagaaba khabr noqon lahaydoo waxaa la dhihi lahay khabru kana mansuubu calaamatu nasbihi eh, alyaa almudqamati fi yaai lmutakalimi sidaasaa la dhihi lahay laakiin malafi buu hadda yiri ayb wa nasbuhu wa jaruhu bilyaai bgayri ishkaali walaa miraai wa nasbuhu alwaaw listinaaf nasbu mubtada marfuucu bilibtidaa w calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi nasbu mudaafu lhaa mudaafu iley mabniin calى dami fi maxali jarin wa jaruhu alwaaw xarfu caطfin jaru macطuufu calى اnasbi wاlmacطuufu calى اmarfuuci marfuuc w calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi jaru mudaafu lhaa mudaafu iley mabniin calى dami fi maxali jarin bilyaai albaaw xarfu jarin alyaai ismu majruuru bilbaaw calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabari maxduufi taqdiiru wa nasbuhu wa jaruhu labadaas mubtada waa xaasilaani khabaru mubtada marfuucu bilif niyaabatan can duma liannahu muthana wanuunu ciwadu can tanwiini fi ismi mufradi jumladan oo xaasilaani iyo nasbuhu laa maxala laha min acraab liannaha mustanafa bgayri albaaw xarfu jar gayri ismu majruuru bilbaaw calaamatu jarihi kasratu daahira gayri mudaaf ishkaalin mudaafu ilayh majruuru calaamatu jarihi kasratu daahira wlaa miraain alwaaw xarfu caطfin laa naafiyatu mulgaatu laa camala lahaa miraain macطuufu calى ishkaali wاlmacطuufu calى اmajruuri majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur bgayri mutacaliq bxaasilaani bgayri ishkaalin bou soo xasilay saasay noqonaysa taquulu ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafci damaة daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta زayd mubtada marfuuc bاlاbtidaaءi wcalaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi laabisu khabr mubtada marfuuc bاlmubtada wcalaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi markuu laabiskii khabar noqdo yaa waxaad leedahay wahwa smu faacili yacmalu camala ficlihi yarfacu اlfaacila wayansibu اlmafcuula laabis qaatil daarib saamic kuli ism faacil ficilka laga keenay oo labisa thawba siduu uu camal fali jiray yaa laabisun uu falaya markaasaa waxaad leedahay wa faaciluhu laabiska faacilkiisa damiirun mustatirun jawaazan taqdiiru huwa yacuudu ilaa e, isimkaas oo zaydka ah zaydun zayd hi laabisun mid maran waay huwa asigii burdayni ou guntisan yahay burdayni mafcuulu bihi lismi اlfaacili laabiskaas mafcuulkiisa waay burdayni mafcuulu bihi lilaabis mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabata can اlfatxa liannahu muhanaa wاnuunu ciwadu can اtanwiini fi lismi اlmufradi waxay mithaal u tahay tathniyadii oo ya lagu nasbiyey burdayni laba go' waay w khاalد منطلق اليدين alwaaw xرف cطف khاalد مبتdأ مرفوع بالاbتidاء وcلاamaة رفعhi ضمة ظاahiرة في آkhirihi منطلق خبر المبتdأ مرفوع بالمبتدأ وcلاamaة رفعhi ضمة ظاahiرة في آkhirihi منطلق مضاaف اليدين مضاaف إليه مجrور وcلاamaة جرhi الياء نياaبة عن الكسرة لأنه مثنى والنuن عوض عن التنوين في الاسم المفرد wاljumlaةu oo زaydu laabisun ah fii maxali nasbi maquulu taquulu wa jumlaةu khaalidu munطaliqu اlyadayni macطuufaة calى jumlati زaydu laabisun ayb wtulxaqu nuunu bima qad hunii min almafaaridi lijabri اlwahni watulxaqu nuunu alwaaw lilistinaaf tulxaqu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuucu calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi annuunu naa'ibu اlfaacili marfuucu calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi bma albaau xarfu jar ma mawsuula bmacna aladii mabniyun cala الsukuuni fi maxali jarin aljaar wاlmajruur bma mutacaliq bitulxaqu qad xarfu taxqiiq huniya ficlu maadin mabniyu lilmajhuul wahuwa mabniyu cala alfatxi huniya waay shicirkaa huniy loo yiri wa naa'ibu lfaacili damiiru mustatirun jawaasan taqdiiru huwa yacuudu ilaa ma wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili qad huniya laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuuli min almafaaridi min xarfu jar wa inamaa futixat litakhalusi min iltiqaaءi saakinayni almafaaridi ism majruur bmin w calaamatu jarihi kasratu ama kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaar wاlmajruur fi maxali rafci bayaanu lismi bayaanu min naaibi bayaanu min min naa'ib اlficli aladi huwa fi qad huniya qad huniya la tahniyey huwa asiga oo min almafaariidi ah sidaasay noqonay lijabri wahni aa loo haleeshiyaa lijabri allamu xarfu jarin jabri ismu majruuru bilamu calaamatu jariya kasrat daahiraة fi aakhirihi jabri mudaaf alwahni mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur lijabri mutacaliq bitulxaqu wallahu tacaala aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamedi w alihi w saxbihi